bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin aلthalitثu albaab الthalitثu dana wra'ى wxasiba wdara wkhaala wzacma wwajada wcalima alqalbiyaatu fatansibuhma mafcuulayni naxwu raأytu اllaha akbara kuli shay marka musanifka hadda wuxuu meeshaa noogaga hadlayaa baabkii ugu dambeeyey min abwaabi nawaasikhi lilmubtada walkhabar marka baabkan danna wa akhwaatuha yaa loo yaqaana danna wa akhwaatuha afcaal badan weeyaan sidii hadda inoo kalo kooban sidii eh, kaani akhawaadkeedoo kooban ma aha marka hore waxaa u qeybsamaan laba qeyb afcaal la yidhaahdo tasyiir ama taxwiil la yidhaahdo ou musanifka kaba hadlin mucdam naxwiyiina min xaysu shuruux oo kale ay ku sheegaan todoba xa oo ficil weeyaan todobadaas ficil waxaa kamida ah sayara iyo wahaba iyo jacala iyo takhida iyo itakhada iyo taraka iyo radda todobadaas weeyaan todobadaas afcaal tasyiir baa la bani aadamka markay isticmaalayaan afcaashooda yani arkaantay ka qabtaan haddaad tiraha sayartu tiina ibriqan haddaad tiraahdeed dhoobadii baan waxaan ka sameeyey macnaha jalmad ama ashuun ama dhiri ama qidri aan ka sameeyey haddaad tiraahdeed waxaa wey gacantaadaad ku samaysa qalbiyaadka kuma jirto marka waa aygana waxa weeyaan akhawaati dhanaa la soo gelinayaa oo nawaasikh waa horta mubtadii khabaray gaar ku yihiin haddana labadoodu waa isla nasbiyaan kelia dani akhawaadkeedana tatacalaqu biاlquluub wa hadihi biاlarkaan marka afcaashaas waxaa la yihahda afcaal atasyiir waa soo sheegno waxaa weeyaan waa sayara iyo jacala iyo takhida iyo itakhada iyo wahaba iyo taraka iyo radda weeyaan midda oo qalbiyaadka u musanifka ka hadlayo yaa laba u kala qeybsanto labay u qeybsantaa maa yufiidu alyaqiin wa maa yufiidu rujxaana addan labadaasay u qeybsamaan waxa yaqiinta faa'ideeyo waxaa kamid a eh, ra-aa iyo calima iyo daraa iyo jacal oo bimacnaa ictiqada ah iyo maxaan ku irahdaa tacalam oo bimacnaa iclama kuwaas yaqiiniyaad waaye waxaad hubtaa loo isticmaalaa calimtu zaydan musaafiran waa markii aad boqol kiiba boqol hubtid waay markii uu ninkaas safarkiisa kula rajaxsanaado laakiin aadan hubin danantu zaydan musaafiran waxaan u malay inuu safrayo min calaamaad wa min dalaa'il wa min amaaraad aad isticmaashay daniyay kula noqotay kuwaasna waxaa la yidhaahdaa marka inta ka soo hartayna tufiidu rujxaana adan yaa la yidhaahdaa marka waxaa kala ogaataa keli a ah qofka bani aadamka waxyaalaha uu wax ku ogaado in yaqiin tahay oo wixii uu hubo waa waxa caqiidada loo isticmaalo oo aan wax kale laga aqbalayn ilaahay inuu waaxid yahay oo laa ilaaha bixaqin ila allaahu yaqiina loo rabaa in loo aamino inay macnaha malaa'ig jirto yaqiinan inaad u aamintid in ilaahay ambiye uu soo diray kutubna uu lasoo diray yaqiin inaad u aaminsid in yowma alaakhira ou jiro yaqiin inaad u aamintid wahaakada waxyaalahaas yaqiiniyaada laga rabaa shaki yar hadday kaa gasho caqiidadaada waxba kama jiraan markaas marka yaqiin baa la yidhaahdaa waxaa laga cabiraa alfaadaas aan soo sheegnay oo kale waxna waxa weeyaan danni dhanni waxa weeyaan labadii shay ku kalama cadda laakiin hal jaaniba raajix ah dhanna loo isticmaala warka dhanniga waxa weeye adilada islaamka nusuusta qadciyaadka waa ku yartaa bediya dhaniyatu dalaala waa waxaa culamada keenay inay iskhilaafaan hada alxadiid yadulu cala alwujuub hal hada xadiid thaabit am laysa bithaabitin maada hal dalaalatuhu haakada am gayra dalika waa adila dhaniya marka dhanni waxa weeyaan in labadii shay aad ku taradudsan tahay laakiin yatarajaxu axadu اljaanibeyn cala alaakhar dhaniyaa laga cabiraya hadday labadii ku ekaadaan khamsiin khamsiin ay noqdaan shaki weeyaan marka haddii labadii ay ekaa waayaan midna uu raajix noqdo muqaabilkiisa wahmiyaa la yidhaahdaa boqolkiiba sagaashan waxi waad hubtaa tobanka kasoo horjeeda wahmi baa la yidhaahdaa marka baabkan waxa weeyaan asalkiisa min baabi dhanna wa akhwaatiha sida musanifka uu noo sheegay anahumaa takhtasaani aw anaha takhtasu bilmubtada walkhabar fatansiqu xukmahumaa fatansibuhumaa jamiica calى ana alawala mafcuulu awal waathaani mafcuulu thaanin inuu yahay marka axkaamay leeyihiin oo tawasud iyo taakhur ah waxaa la yihahda ilqaa iyo tacliiqa musanifka bitafsiil noogu sheegi doono marka albaabu thaalithu dhanna weeyaan iyo wa ra-a iyo waxasiba iyo wa daraa wa khaala wa zacama wa wajada wa calima alqalbiyaatu ahayd afcaashi alqalbiyaatu bimacnaa annahaa taqacu min alqalbi fa labadii bay nasbinaysaa tansibuhumaa damiirkaas almubtada walkhabar mafcuulayni xaal ay yihiin mafcuulnimay ku nasbinaysaa naxwu qowli shaaciri ra'aytu allaha akbara kuli shayin allaahu akbaru min kuli shay bay mubtadai khabar ahed allaahu akbaru yay ahayd ra'aytu yaa la geliyey ra'aytu oo ficili faacil ah ra'aadii waa ficilkii taadana waa faacilkii ra'aytu allaha akbara kuli shayin allaahadaas mafcuul awal baa la dhihi lahaa laakiin ta'aduban maca allahi mansuubun cala atacdiim akbara mafcuulu thaani saasaa laleeyahy markaasuu musanifka sharxii u ku jiraa wuxuu iri wayulgayna waa la ilgeeyaa birujxaanin xaal uu yahay ilqahaas mid raajix ah in taakharna labadii mafcuul hadday kadib maraan afcaashan hadday ay dib marto oo labadii mafcuulo inay kadib marta laga hormariyo sida raajixa waa la ilgeynayaa naxwu qowlika alqowmu fii atharii danantu alqowmu qowmkii fii atharii aniga raadkeeda bay ku ahaadeen baan danantu u maleeyey marka danantu alqowma fii atharii meeshii laga dhihi lahaa oo alqowma mafcuulu bihi awal fii atharii mafcuulu bihi thaani oo jaari mujurka u dhici lahaa yaa ayadii la dib mariyey marka dacufat hadihi اlkalima can اlcamali fi اlmafcuuleyni aladayni taqadamaa calayha marka alqowmu mubtada fii athari waa mubtada waxa waaye khabarkiisi danantuu ficil wa faacil oo mafcuul aan lahayn marka ida taakharat alafcaalu can اlmafcuuleyni faaraajixu ilgaauha can اlcamal wa bimusaawaatin isla ekaasho yay ku camal falaysaa in tawasatna afcaasha hadday dhexdhexaad sidaan labadii mafcuul midna waa ka hormaray midna waa ka dib maray marka in la ilqeeyo iyo in la camal siiyo labadii way siman yihiin naxu wa fi laraajiizi khiltu luma wlkhawaru wa fi laraajiizi khiltu lu'mu walkhawaru buri wa fi laraajiizi rajazyaalka yaan khiltu waxaan u maleeyey allu'mu baaska iyo walkhawaru dacfiga hadda fiiri khiltu lu'ma walkhawara fi laraajiizi bay ahayd marka axadu lmafcuuleyni taqadama waalaakharu ta'akhara labadii marka waxaa banaan in la yihahdo khiltu lu'ma walkhawara carabi ahaan laakiin shicirka walkhawar wuu ku soo arooray ayib in la yidhaahna waa banaan tahay khiltu luum oo markaa khiltu ficil faacil laa mafcuula laha mulgaatun can mafcuuleyha inay noqoto waa banaan tahay ayib musanifku wuxuu hadda uusan kaaga hadlin ida taqadama alficlu cala almafcuuleyni hada yajibu nasbu ilqaama banaano waxa waaye danantu zaydan qaa'iman labadii mafcuul yaa dib mareen waana sida asalka ah marka lama ilqayn karo labadii mafcuul ayadaa ku camalfalayso hadday dhexdhexaadsato qaa'iman danantu zaydan la yiraahdana inay camal fashana waa banaanta in la ilqayo labada waa yihiin laakiin ibnu maalik iyo keyrkiisa waxay leeyihiin in la camal siiyaa wanaagsan ayib hadday labadii hormaraan labadii mafcuula hormartay waxaa tiri zaydun qaa'imun danantu labadii hormareen labadiiba waa banaanta in la camal siiyo in la ilqeeyo laakiin in la ilqeeyo oo la godo ayagoo mubtadii khabar lagu godo yaa raajaxsan markaasuu ri waa in waliyahunna afcaashan hadduu la xariirsado ma hadduu la xariirsado oo oo naafiya ow laa oo naafiya ow in annaafiyaatu saddexdaas xaraf oo naafiyaadka ah haddii danantu ay kadib dhacaan aw laamu libtidaai ibtidaa laamkeeda hadday kadib dhacdo aw ilqasami laamu lqasami hadday kadib dhacdo aw ilistifhaamu hadduu ka hor dhaco batala camaluhunna camalkoodii waa buraa fi lafdi wuu ka buraa wujuuban wa sumiya daalika midkaasna waxaa lagu magacaabaa tacliiqan camalkii oo laga xiro naxwu qowlihi tacaala linaclama ayu lxisbayni axsaa lima labithuu fiiri markaan waxaa lagu leeyahay wax tacliiq liidahaa jiro tacliiq waxa waaye an yumnaca alficlu min alcamali fi lmafcuuleyni bacdahumaa lafdan laakinahu yacmalu bihimaa fi lmaxal marka adawaadka tacliiq keenta waxa waaye adawaad laa yumkinu an yacmala maa qablaha fi ma bacdaha haddii ayadii la xiriirsataan calimtii oo kale hadday la xiriirsato wixii ka dambeey waxaa kala teedaya adawaadkan liannahu maada naafiyada hada naafiyada in naafiya laamu libtidaa iyo qasam iyo istifhaam laa yacmalu maa qablaha fi ma bacdaha sidaasaa marka waxaa laleeyahay kuma camalfali karto baطla camaluhuna fi lafdi wujuuba wa sumiya dalika tacliiqa naxw linaclama ayu lxisbayni axsaa linaclama laamu laamu key waay ama laamu tacliil naclama ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata jawaaza bacda laami tacliil walfaacilu damiiru mustatir wujuuba taqdiiruhu naxnu ayu mubtada alxisbayni mudaafu ilayhi axsaa khabaru mubtada marfuuc bidama muqadara cala alif litacaduri marka naxlamada aw labadeedii mafcuul liannahu calima ayaa kamid aheyd markaasaa lee waljumlatu min almubtada'i waalkhabari fii maxali nasbin mafcuulay calimtu aw xalat mafcuulay calimtu oo calimtudaas marka lafdi ahaan hadda waxaa weyan wax shaqo kuma laha laakin kilaahumaa mubtadaa fii maxali nasbin sadad masada mafcuulay calimtu alale mafcuuley calimtu booskeeday dhacahin mubtadi iyo khabarki oo adigoo meeshaad ka dhihi linaclama aya alxisbeyn axsaa oo ayada mafcuulu bihi awal laga dhiga axsaa mafcuulu bihi thaani laga dhilaha mubtadii khabar laga yiri lafdi ahaan saasaa loo ciraaba laakiin maxalkana fi maxali nasbin saasaa laleeyahay ayb albaabu thaalithu baabka saddexaad oo min anawaasikhi kamid eh maa yansibu lmubtada walkhabara macan wa huwa afcaalu lquluub waxaa loogu magacaabayna waa soo sheegna wa huwa afcaalu quluubkii danna ka mid naxwu qowlihi tacaalaa wa inii la adunuka yaa fircawnu mahbuuran wa inii aniga muuse dhahay la adunuka waxaan ku malaynayaa yaa fircawnow mahbuuran mid halaagsamay inaad tahay maadaama xaqi ilaahay aad mar kastaba soo taagantao diidan tahay halaag inaad ku dambayn doontaan u malaynaya isagaa yidhi yaa muusa masxuuran wainii laqad calimta maa anzala haaulaai ilaa rabu asamaawaati waalardi basaa'ira wa inii la adunuka yaa fircawn madu asigana hore wuxuu soo yiri wa inii la adunuka yaa muusaa masxuuran buu iri muusow in lagu sixraan umalaynaa buuri diinteeni iyo caadaadkeeni iyo dhaqankeeni aad diidan tahay nin la sixray ina tahay ninkaana wuxuu iri asigana wuu u jawaabo wuxuu waxaan waad og tahay fircawno inay aayaad uu soo dejiye ay yihiin laakiin waxaan umalaynaa buu iri nin halaagsan oo xaqii inkiraysa lagugu halaagay marka adunu ficlu mudaaricu marfuuc wاlfaacilu damiir mustatir wujuuba taqdiiruhu ana wاlkaafu damiir mutasil mabniyn calى اlfatxi fi maxali nasb mafcuulu bihi awal mahbuura mafcuulu bihi thaani ya fircawn waa iska munaada waay marka fiir labadeedii mafcuul saasay ku qaadatay awalkeedii hore anta mahbuurun ay ahayd mubtada iyo khabar antadiya damiir mutasil loo bedelo kaaf isu bedeshay mahbuurna waa sideeday ku timid wa ra'aa baa kamidi naxwu innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiban innahum yarawnahu waxay u malaynayaan dadkii oo qiyaamada inkirayay qiyaamada kicitaankeeda baciidan inay fog tahay wa naraahu qariiban annagana waxaan u aragnaa inay dhowdahay marka fara'aadi fiiri marna dhania loo isticmaalay marna waxaa loo isticmaalay maxaan dhihi lahaa yaqiin marka ra-a calima yaqiinay u badan yihiin laakiin marka qaarkeed oo hayra qaliil qaliil aan dhaha mar badan oo qaliil marka qaarkeed si qaliilnimo ah in ra-adi bimacnaa danna loo isticmaalaa dhici karto wa qowli shaaciri wa ka qowli shaaciri weeyaano ra-aytu allaha akbara kuli shayin muxaawalatan wa akharahum junuuda raaytu llaaha baan arkay ra-aytu llaaha baan ogaaday dheh ra-aytu llaaha baan ogaaday ilaahay inuu yahay akbara kuli shayin shay kasta allihii ka weyn allahu akbar ilaahay wuu ka wen yahay makhluuqaadiisa muxaawalatan awoodda inuu ilaahay awooddiisa naga badan tahay baan ogaaday buuri wa aktharahum ilaahay inuu yahay kii ugu badan junuudan wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa marka ra-aytudaas oo ficli faacil allaha mafcuulu bihi awal meeshii laga dhilahay mansuub cala tacdiim baa laleeyahay akbara waa mafcuulu bihi thaani akbara mudaaf kuli mudaaf ilayhi kuli mudaaf shayin mudaaf ilayh muxaawalatan tamyiiz wa akharahm macduufatun calaa akbara walmacduuf cala lmansuubi mansuub junuudana tamyiiz waay waxaa sibaa ka mid e naxwu qowlihi tacaala laa taxsibuuhu shara lakum laa taxsibuuhu ha u malaynina dadka gabadhoodii wax laga sheegayow caaisha iyo qaraabadeedii baa la hadlayaa ilaahay subxaanahu watacaala oo nebigu zawjadiisa ay tahay abuubakrina oo gabadhiisa ay tahay dadkii oo dhan aa aalayihi waxaa gabadha laga sheegay oo laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum wanaagu idiin yahay oo musiibadaas dembi dhaafay u tahay markii dambana cirib fiican ay ku badhaam dhammaato ilaahay baaba yaa tabri'ayey laa taxsabuuhu sharan lakum marka laadi waa naahiya ficilkan taxsabuu waa ficil mudaaric majzuum bilah anaahi wa calaamatu jasmihi xadfu xadfi nuun xadfu xarfi nuun walwaaw faacil laa taxsabuuhu damiirkaas adamiir اlmutasil mabniun cala dami fi maxali nasbin mafcuulu bihi awal shara mafcuulu bihi thaani mansuub calaamatu nasbi fadxa daahira wadaraa baa kamid eh ka qowli shaaciri duriitu lwafiya alcahdi yaa curwa faاqtabid faina اqtibaaطa biاlwafaaءi xamiidu duriita waxaa lagugu ogaaday alwafiya alcahdi ballanka nin oofinaya inaad tahay yaa yaa curwatu ninka curwala yiraaho ee faktabid majeerso fa ina iqtibaadan majeersi bilwafaa'i lagugu majeersadaahu xamiidun weeyaan iqtibaad xasadka uu kasoo horjeeda xasadka waxaa layidhaha tamanii zawaali alkhayr tamanii zawaal nicmat alkhayr inaad wanaag ku arkay caafimaad ama cilmi leh ama xoolo leh waxaad jeceshahay xoolahaas in asay ka baaba-aan kugu soo wareegtaan xasadaa la yihahda ikhtibaadkana waxaa la yidhaahdaa an tatamanaa linafsika maa ligayrika min almaali wasixa walcaafi duuna an tatamanaa zawaala tilka nicmata can algeyr ilaahu ninkaas intaad siisa anigoo intaasoo kale isii intiisi isii maaya waxaad leedahay ilaahayow intaasoo kale isii adigana intiisana allah u barakeey macnaha kama rabtid adiga maadaama ilaahay subxaanahu wa tacaala ay tahay gacantiisa mid fidsan oo ciddii wuxuu raba siinayo in bini aadan oo adig kula mid wax la siiyey intaad dhihi lahtaa igu soo wareegaano ilaahay intaad aad khasaaintiisa waa mal-a inaad weydiisatidaa kuu fiican bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa ilaahay fadligiisa wax la koobi kara ma aha inuu wax ku siiyo qul low antum tamlikuuna khasaa'ina raxmati rabbi ida laamsaktum khashyata alinfaaq wa kaana alinsaanu qatuura marka ikhtibaadka kaas waayo maxalu shaahidka hadda waxaa weeyaan duriita alwafiya alcahdi iyo wafiya alcahdu labadaba waa la sheegay ayb marka duriita durii ficil maadi mabniyu lilmajhuul wa taa damiir mutasil mabniyu cala lfatxi fi maxal rafci naaib faacil naaib faacil mafcuul awal waa الوفية mafcuulu به ثاني waay ficilka hadduu eh, laba mafcuul qaadanayo majhuul loo bineeyo labadii mafcuul midkooda hore naa'ib faacila loogaga dhigaa marka macnihiina mafcuulu ka yahay icraab ahaana waa ka godan yahay ayib marka eh, waa labadii mafcuul waay wakhaala kamide ka qowlihi yukhaalu bihi raaci lxamuulati daa'ira uu yiri waxalat buyuuci waxalat buyuutii fii yafaacin mumanacin yuqaalu bihi raaci lxamuulati daa'ira buuri beydkan waxaa iskale baa layihahdaa naabiqa dhubyaani a iskale markaasuu wuxuu iri waxalat buyuuti guryahayga waxay ay degtay macnaha guryaheenna waxaan dejinay oo kale waa fii yafaacin meel sarayso mumanacin ee la reebay yuqaalu bihi loo malaynayo raaci lxamuulati gaadiidka midka ilaalinaya taa'iran inuu yahay mid daa'ira macnaha waxaa weeyaan ninkaana ninkii boqorka ahaayo asiga handaday oo nucmaan ibni mundir la dhihi jiray buu usheega waxuu le niyo habow maanta kadib wax aniga aada igu leedahay awood iyo tasaruf ma lahba uri liannahu waxawaaye buur dusheed dhaladeed baan dajibow reerkeyga oo sida ay meel kor ay u fulaan ninkii dhulka sahalka ahoo buurta hoosteeda jooga hadduu fiiriyo neefka geela ahoo rarka saaran yahay wuxuu u malaynaa shimbir meesha buubaysa meesha aan degannahay sidii ay macnaha buurta e, dhakadeeda say u tahay waxaa la yidhahdaa shucuubta meesha jibaalka ee degan dulmi ma aqbasho shucuubta dhulka jibaalka ah buuraha iyo hawdka iyo dhibka degan cid ma gumaysan karto liannahu bitabiicati ardihim ba waxay tahay dhulkoodina waa yaqaanaan cid meeshaas ugu imaan karto kula dagaalami kartana ma laha baynamaa shucuubta dhulka suhuulka ee degan dhulka siman oo barwaaqada oo wada siman eh, waxaa waaye waa shucuub adila badana liannahu meelay haddii weer lagu soo qaada meelay ku cararaan ma laha inay isdhiibaan o masaalixdooda ilaashtaan bay dadaan badan ku dadaalaan marka sidaasa ah shucuubta lagu kala yaqaana ninka hadda fiiri wuxuu leeyahy aniga maanta wixii ka dambeynay ani adiga waan iskala tagnay oo buul dhakadeedan aniga reerka dejistay buuri oo xataa ritigi meeshaa saaran ninkii kor u fiiriyo shimbiro u maleeyaan siday u koraysa waa marka ninkaas maxaa laga qaadi karaa marka waxa weeyaan yuqaalu waxaa la malaynayaa raaci lxamuulati marka yuqaaludaas waa ficil mudaaric mabniy majhuul raacidaas naaib faacilkeedi mafcuul bihi awal waay daa'irana mafcuul thaani waay marka naaibulfaacilki mafcuul u ka dhigan yahay marka khaaladii sidaas waay khaala yakhaalu a mudaariceeda mabniy majhuul markii la yihaahdane yukhaalu a laleeyahay wa zacama yaa ka mid e ka qowlihi shaacirka hadalkiisi yaa ka mid ohou yiriyay zacamatnii shaykhan walastu bishaykhin inama shaykhu man yadibu dabiiba kalaamkan waxaa iskale laalayiri min kalaami abi umayata alxanafi magaciisana caws baa la yihahda marka gabar buu la khitaabaya waxuu leeyay zacamatnii waxay ii malaysay shaykhan inaan ahay nin duq ah walastu bishaykhin duqna ma ihi buuri inama shaykhu waxaa la yidhaahdaa man yadibu nin tukubayo dabiiban tukubid nin ul inta qaato kutub kutub dhahaya duq la ninkeygan oo faraska ah duqo layma yidhaahdo marka duq iyo iyo iyo gabar yar waa layska raacay baa la yidhaahdaa liannahu asigana wuu isgiijinaya ayadana way xaqiraysaa walidaalika cumar bn khadaab baa wuxuu iri idaa balaga arajulu sitiin fa iyaahu wa iyo shaabaat mar haduu ninka lixdan sana uu gaaro waxa weyaan waxaan uga digayaa buu yiri inuu gabar yar ou guursado liannahu garayn uu isku dayaa mana raali garayn karo jisadkiisana uma saamaxayo ayadana waxa weye way saluugsan tahay markasta kasta hadduu wax kasta sameeyo xataa inuu wax sameeyo isuma aragto marka zacamatnii shaykhan walastu bishaykhin intaas weyaan marka zacmatni zacma ficilu maadin wataau calaamatu taaniith wاlfaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiri hiya ya nuunta nuunulwiqaayo waay ya-da mafcuulu bihi awal mabnuuc cala sukuuni fi maxali nasbin sheikhin mafcuulu bihi thaani wa hada maxalu shaahid wa wajadaa kamide ka qowlihi tacaalaa tajiduuhu cinda allahi huwa khayra wa acdama ajraa tajiduuhu waad helaysaan waxaad ilaahay dartiis ula baxdeen cinda allahi ilaahay agtiisa huwa khayran asoo khayr a baad helaysaan iyo wa acdama ajran wixii aad bixiseen wax ka khayr badan ajirna ka badan marka fiiri tajiduu ficlu mudaaricu majzuumu bijawaabi اlamri waaqridu اllaha qardan xasana wma tuqadimu lianfusikum min khayrin wma tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu jawaab shardi waay wmaa tuqadimu maadaas waa ismu shardi jaazim tuqadimu ficlu shardi tajiduhu jawaabkiisii wo majzuum bixadfi nuun walwaaw waa faacil hadaas marka tajiduuhu hadaas damiir mutasil mabniun calaa dami fi maxal nasb mafcuul bihi awal cinda allahi cinda waa darf mutacaliq bitajiduuhu cinda mudaaf allahi mudaaf ilayh huwa damiiru faslin icraab kale male laa maxala lahu min alcraab khayra mafcuulu bihi thaani wa acdama mactuufun calaa khayran wa ajran tamyiiz waay marka fiiri hadda ninka mubtadica markuu yimaado tajiduhu cinda allahi huwa huwa khayrun o ou tawahumaya in la yidhah huwa khayrun markaasaa layihi huwa khayran waa la nasbiye taas marka waxay ku tusinaysaa baa laleeyahay damiiru fasliga inuusan icraab maxal ku lahayn waana kasoo hadalno inii akhwaadkeeda yaan uga soo hadalnay ayib wa calimana waxaa kamid e ka qowlihi tacaala fain calimtumuuhuna muؤminaatin falaa tarjicuuhuna ilى اlkufaar fain calimtumuuhuna intaas waa ismu shardin xarfu shardin jaazimu yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardi wthaani jawaabuhu jazaauhu calim ficil maadi mabni cala sukun litisaali bdamiir rafci mutaxariki fi maxali jazmi ficlu shardi wtaaء ضميir mتصل مبنin عlى الdم في مaحل رفع فاacل miimta waa calaamaةu جمع ذkuur waawdaas waa naaشhiئa عan الإshbاaع لضمة الmiim calimtumuuhuna fain calimtumuuhuna calimtumhuna bay asalkii ahayd waawdan craab ma laha waawdii jamcu dikr saalim ma aha tumtaasa ayaaba tadii calaama jamcu dkuur ka tarjumayso waawda waxaa weya waaw lishbaac waa damadaasay ka dhalatay ayib huna damiir mutasil mabniyun clى الfaatixi fi maxali nasbi mafcuul bihi awal muؤminaati mafcuul bihi thaani mansuub bاlkasra niyaabatan can fadl anahu jamc muanath saalim huna iyo muؤminaatin yay labadii mafcuul noqdeen intaas amhiladii baa lagaga baxay axkaamtii buu galayaa markan wa min axkaami hadihi alafcaal waxaa kamid e eh, annahu yajuusu fiihaa waxaa ku banaan alilqaau camalkii in laga ilqayo laga tuuro iyo wa tacliiqi camalkii in laga joojiyo fa ama alilqaau fa huwa ilqihi cibaaratun weeyaan ka waramid can ibtaali camalihaa afcaashan camalkeedu la buriyo fi lafdi walmaxali laga buriyo maxaa loo burinaa marka litawasutihaa bayna almafcuuleyni labadii mafcuulay kala dhex awgeed aw taahuri afcaashi dibmaritaankeedu canhumaa can mafcuuleyn ay kadib martay mithaalu tawasuطihaa baynahumaa labadooda dhexdooda oy tawasutay qowluka yaa ka mid ahoo zaydan danantu caaliman aa tiriyey ayada marka afcaashi mithaalu tawasutihaa afcaashi dhexdhexeedistaankeedo baynahumaa bayna almafcuuleyni ay dhex timid qowluka yaa ka mid oo zaydan danantu caaliman aa tiri marka zaydan mafcuulu bihi awal danantu ficil waa faacil caalimna mafcuulu bihi thaani saasay noqonaysaa bilicmaali la akhriya markaas wayajuusu waxaa banaan zaydun danantu caalimun bilihmaali zaydun mubtada danantu ficil waa faacil caalimun khabar mubtada danantadaasna ay mafcuul lahayn labadaba waa banaan tahay waxaa keenay labadaasna waa maxay litawasutihaa bayna almafcuuleyni qaala shaaciru wuxuu ri abilaraajiizi yabna lu'mi tuucidunii wa fi laraajiizi khiltu lu'mu walkhawaru ayb beydkan waxa weeyaan munaazil ibni rabiica almanqari ah iskale baa layiri markaasuu wuxuu leeyahay abil araajiisi baxra jazyaalka miyaad iyo bna lu'mi xumaanta wiilkeedow tuuciduna adigu handadaysaa buuri araajiis jamcu rajas waxa weeyaan shicirka qeyb kamid e ah, isagaa basiid iyo tawhiil iyo u kala baxa rajas waxa weya midka hadda kutubtan oo dhan lagu alifo ashcaarta falfiyat ibni maalik waxaanoo dhan u badan wa waxaa la yidhaahdaa ximaaru waxaa weeyaan buxuur buxuurta oo shicirka lagu tiriyo awsaantooda kan ugu daciifsan waay ilaa ay ka yiraahdaan shicirka muu ka mid yahay mase maba ahanoo nahri weeyaan yaa la isku khilaafay marka ninka aanan shicirka ku tiri karin ilaa baxru rajaska waxaa lagu tilmaamaa nin oo ah tataful cala shucaraat shaacir oo rasmi ah ama ah markaasuu r abil araajiizi baxrurajasyaalka mayaad yabna lumi ya yaa tuuciduni adigu handadaysaa wa fi laraajiizi khiltu waxaan u maleeyay allu'mu xumaan iyo walkhawar dacfi iyo xumaan oo dhan ninka shicirka baxrurajis ku tiriyay ku dhex jirtaa buuri adigana ayadaad shicir iiga dhigaysaad igu caynaysaa marka waxa waaye khiltu oo afcaashii kamid ah yaa mafcuulkeedii awalka lumiya iyo mafcuulkii thaaniga fi laraajizi ay dhex dhacday markaasaa camalkii laga ilqiyey lannu qasiidada waxay ku wada dhammaataa damo marka alkhawarna wuxuu ku cadfan yahay lumiga khawarka dacfiga weeyaan oo oo ka dhashay jubniga iyo cabsida ka dhasho markaasuu ui falumu mubtada muahar weeyaan wa fi laraajizina fii mowdici rafcin jaari khabar muqadam ah لأnhu khabr mqdm wa ulqiyat khiltu waa la ilqay litawasutihaa waa ayda dhexdhexaashadaysadeedo baynahumaa ay dhexdhexaadsatay wa halil wajhaani sawaa labadii waji ma siman yihiin aw ilicmaalu arjax miya fiihi madhabaani madhabka raajaxsan hadday tawasut ay samayso alicmaalu arjax min alihmaal wa mithaalu ta'ahurihaa inay mid iyadoo dib martay mithaalkeedane canhumaa can ilmafcuuleyni qowluka weeyaano zaydun caalimun danantu bilihmaali la akhriyo wahuwa alarjaxu biاlitifaaq in in eh, maxaan ku iraahdaa la ilqaya raajixa laakiin acmaalkin waa banaan yahay wayajuusu waxaa banaan zaydan caaliman danantu oo zaydan mafcuulu bihi awal muqadam caaliman mafcuulu bihi thaani aad tira danantu ficlu faacil bilicmaali la akhriyo qaala shaaciru wuxuu iri alqowmu fii atharii danantu fain yakun maa qad danantu faqad dafirtu wakhaabuu buuri alqowmu qowmkii fii atharii yay ahaadeen buuris raadkayga yaan danantu u maleeyey in yakun haddii amarkii ou yahay maa qad danantu waxaan maleeyey faqad dafirtu waan guulaystay wakhaabu ayagana way hoogeen buuri yacni dagaalaa dhacay marka hadduu yiri haddaan aniga aan aan noqdo dadkii inaan ka fakaday oo waxa ay dibkayga ku soo socdaan wuxuu iri waxa weeyaan waan guulaysto waan ka fakaday ima qabsan karaan ayagana way hoogeenoo maanta dhan bay ugu hangoodeen oo waxna ma ayna helin macno waay macnaha labaad haddaan aniga ka hormaro iyagana raadkayga ku jiraan faqad dafirtu horta naftaydina waa la badbaaday wakhaabu ayagana way hogeeno macnaa kamiin baan u dhigayaa meel baan intan u galo yaa igoo habaacsay habac habac lahaan yaan hoosta ka galaya markaasaan laaynaya marka khataran ay ku noqdaan marka falqowmadi mubtadaun waay wa fi atharin fi mowdici rafcin calaa anahu khabaruhu inuu yahay wa uhmila danna waa la ihmaaliyey lita'ahuriha canhumaa labadooday kadib martay wa mataa taqadama ficilka hadduu hormaro cala almubtada'i waalkhabari macan ayagiyaa markaan dib mareen lam yajuz ilihmaalu in la ihmaaliye ma banaano laa taquulu dhihi maysid danantu zaydun qaa'imu dhihi maysid birafci khilaafan lilkuufiyiina oo dhahayaan waa banaantahay in la ilgeeyo yay leeyihin laakiin sabab oo muujis ah lama hayo qowlka raajixa qowlka waxaa weyaan basriyiinta ayb w ama tacliiqu fahuwa cibaaraة can ibطaali camaliha lafda laa maxala tacliiqi baa inta laga gelayaa markaan musanifku wuxuu leeyahay wa ama tacliiqu tacliiqine fahuwa cibaaraة weeyaan can ibطaali camaliha camalkeedoo la buriya lafdan laga buriya laa maxalan laakiin maya maxaa loo yeelaya sidaas lictiraadi maa shay baa dhex galay lahu asiga sadru lkalaami kalaamka horeyntiisa iska leh wuxuu dhex galay beynaha beyna alafcaali iyo wa beyna macmuulayha labadeeda ay ku camalfalayso wاlmuraadu bima lahu sadru lkalaam waxa lagala jeeda waxay tahay maa annaafiya ka qowlika waxaa tiri calimtu waxaan ogaaday maa zaydun qaa'imu zayd min istaagan ma aha calimtu ficlu wa faacilu maa naafiya zaydun mubtada qaa'imu khabr wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabri fi maxali nasbin sadad masada mafcuulay calimtu marka maxalkina waa nasbi lafdigana waa ad ujeedaa wax kuma laha maa zaydun qaa'imun alayri qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu laqad calimta maa haaulaai yantiquun laqad calimta waxaad ogaatay ibraahiimow maa haaulaai yantiquun maa calimtu laqad calimtu uu qoray meesha qur-aanka xataa shaqalkii wuu ku khaldaya marka laqad calimta ficl wa faacil weeyaan maadi waa naafiye haaulaa'i waa mubtada yantiquuna ficil mudaaric marfuuc bihubuuti nuun walwaaw faacil jumladan yantiquuna fii maxali rafcin khabaru mubtada wa waljumlatu min almubtada'i haaulaa'i yantiquuna fii maxali nasbin sadad masada mafcuulay calimtu aw xalat maxala mafcuulay calimtu marka haaulaa'i waa mubtada mabni cala kasri fi maxal rafcin aleeh fa haaulaa'i mubtada waa wayantiquuna khabaruhu walaysa mafcuula awala io wa thaaniyan kale ma aha oo la dhihi maayo haaulaai mafcuul awal yantiquuna mafcuul thaani lama dhahay walaa baa kamide wاlmuraadu bima lahu sadru kalaam maa annaafiya kamide walaa annaafiya kamid ka e, qowlika calimtu laa zaydun qaa'imu walaa camrun atiri sidii oo kale unbaa maa zaydun bay lamid tahay keligeed wa in annaafiya ka mid ee ka qowlihi tacaala watadunuuna in labithtum ilaa qaliilaa watadunuuna waxaad u malaynaysiin in labithtum inaadan nagaanin ilaa qaliilan intaas bimacnaa maa labithtum ay lamid tahay marka in naafiya liska le wax kaloo leedahay caraab ma laha marka jumladan labithtum ilaa qaliila fi maxali nasbin xalat maxala mafcuulay tadunuun ayaa laleeyahy ay maa labithtum ilaa qaliilan walaamu libtidaa'i baa ka mid ee naxwu qowlika calimtu waxaan ogaaday قائم زيد qaa'imun zayd inuu taagan yahay marka laamtaas laamulibtidaa'i laa yacmalu maa qablaha fi ma bacdaha marka calimtu ficil wafaaci laamulibtidaa zaydun mubtada qaa'imun khabarkiisa jumladan fi maxali nasbin xalad xala mafcuulay calimtu qaala allahu tacaala ilahi wuxuu uri walaqad calimuu waxay ogaadeen laman ishtaraahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq walaqad calimuu waxay ogaadeen laman ishtaraahu sixirka ninkii iibsado maa lahu fi laakhirati maa lahu inuusan lahayn min khalaaqin nasiib fi laakhira inuusan ku lahayn marka sixirka waxyaalaha lagu gaaloobuu ka mid yahay ninkii shaqo ka dhigto oo inuu xalaal yahay banaysto oo dhibkii dadkii ugu darsado yufariquuna bihi bayna almari wa zawjihi baa aayadda ku dhex jirtee ninkaas nasiib qiyaamo kuma lah marka walaqad calimuu ficlu wa faacilun markii la yidhaahdo laamtii laamulibtidaa camalka u diiday marka man ishtaraahu ilaa aakhirihi maadi waa waa mawsuul jumladan ishtaraahuna waxa weeyaan waa waa silat walaqad calimuu waxay ogaadeen laman ishtaraahu ninkii iibsadaahu maa lahu fi laakhirati min khalaaq lahudaas waa khabar muqadam min khalaaqin waa mubtada muahar fi laakhirati jaaru mjur mutacaliqu bikhalaaq waay jumladan marka maa lahu fi laakhirati min khalaaq waxa waaye waa mafcuulu thaani ishtaraahudeedii waay oo ayada naftigeeda camalka loo diiday jumladan oo ishtaraahuna waa silatu lmawsuul marka mantii mubtadaa khabarkeedana maa lahu jumladan ay tahay fii maxali nasbin mafcuulay calimtu ou calimu bay noqonaysaa laman ishtaraahu mantii mubtada ka dhig ishtaraahu sila ka dhig maadi naafiye ka dhig lahu khabr muqadam min khalaaqin mubtada jumladan oo lahu min khalaaqin fi maxali rafcin khabaru limubtada'i man ishtaraahu wاljumlaة man ishtaraahu maa lahu min khalaaqne fi maxali nasbin xala mafcuulay calimuu walaamu lqasmi baa kamide ka qowli shaaciri walaqad calimtu lataأtiyana maniyatii ina almanaayaa laa tatiishu sihaamuhaa walaqad calimtu waxaan ogaaday lataأtiyanna maniyatii geeridayda inay imaanayso ina almanaayaa geeriyaasha laa tatiishu ma dabadabayso sihaamuhaa leebabkeeda ama gamuunankeeda ma qaluufayaan leebka markii uusan uusan lahayn maxaan ku iraahdaa baalkaa lagu dhejinayo oo shimbirta garbabkeeda hadduusan wadanin waxa weeyaan waxaa la yidhaahdaa waa gamuun qaawan waay haddii la haddii la gamo wiif meeshaad ugu tala gashi meelan ahn u aadaya annaga waxaan dhihi jirnay markan qalluufaay baan dhihi jirnay macnaha waxaa weeyaa meeshii loogu talagalay hawada iska qaadanayso markii laakiin eh, maxaan ku irahdaa eh, shimbirtaas maxaan ku irahdaa garbabkeeda lagu dhajiyo si cilmiyeysan meeshii lagu aadiyo u aadaya marka wuxuu leeyahy maniyada ninkay soo aado sida leebka qaawan oo kale ou meesha kaga leexda ayada kagama leexatay meeshii loogu talagalay qofkii wakhtigiisii yay ku timaada idaa jaa ajaluha waatii ilaahay uu yiri fa idaa jaa ajal laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun marka calimtu oo ficili faacili mafcuulkeeda waxaa u diiday laamtaas marka taأtiyana maniyati taأtiyana ficlu mudaaricu mabniyu calى اlfatxi litisaali binuuni الtowkiid wa nuun الtowkiid xarfu laa maxala lahu min alcraab maniyati waa faacilki marfuuc bdama mqadara calى maa qabla yaai اlmutakalimi maniyati mudaafu yaa mutakalim mudaafu iley jumlada marka taأtiyana maniyati fi maxali nasbin waxaa waaye sadad masada mafcuuley calimtu walistifhaamu yaa kamide ka qowlika calimtu waxaan ogaaday azaydun qaa'imun waxaa la dhihi jiray yaa laqbayn karaa calimtu azaydun qaa'imun liannahu haddaa tahay calimtu waxaan ogaaday azaydun qaa'imu zayd ma taagan yahay ma iskeeni karto calimtu waxaan ogaaday iyo iyo wax baad weydiinay keyf waan ogaaday maxaad ogaatay zayd inuu taagan calimtu zaydan qaa'imanay asalkii ahayd zayd inuu taaganyaan ogaaday hadda istifhaamaa la geliyey calimtu a qaa'imun calimtu waan ogaaday haye zayd ma istaagan yahay maxay tahay marka macnaheedu waxaa weeyaana layidhi calimtu waxaan ogaaday azaydun qaa'imun su-aashaas jawaabteedaan ogaaday haddii lay weydiiyo azaydun qaa'imun la yidhaahdo jawaabta ka imaan karto qaa'im iyo maya iyo ha ayaan jawaabteeda garanay macnihi saasay noqonaysa marka alimtu ficil wafaacil hamzat istifhaam zaydu mubtada qaaimun khabr jumladan fi maxali nasbin sadad masadan fuculi alimtu wakadalika idaa kaana fi ljumlati jumladii haddii uu yahay ismu istifhaam jumladii haddii labadii jumlo labadii oo mafcuul midkood hadduu istifhaam noqdo ayadana waa lamid kaana waxaa eg axada juz-ay jumla ha ahaado jumlada labadeedi juska mi mid ka mid ah istifhaam noqday aw kaana fadla mid ka baxsan ha noqdo eh hadduu istifhaam noqdo asigana waxaa weeyaan camalkii lafdiga waa loo diida macalkana waa ku camal fala faalawalu naxwu qowlihi tacaala weeyaan oo asoo axadu jumla juz-ay jumla wala taclamuna ayunaa ashaddu cadaaban wa abqaa walataclamuna waxaad ogaan doontaan ayunaa midkeeneeba ashaddu cadaaban cadaab ugu badan wa abqa marka fiiri taclamuna taclamuunana tii aan hore usoo caraabnay taclamuna laamtaas waa laamu lqasam taclamuna ficlu mudaaricun marfuucu bthubuuti الnuuni اlmaxduufati اlkaraahata tawaali اlamhaal alwaaw اlmaxduufatu liiltiqaaءi الsaakinayni faacil wاnnuunu xarfu الtawkiid laa maxala lahu min alإcraab walataclamuna intaas waay ayunaa ayu mubtada naa mudaafu iley ashadu khabarkeeda cadaaban tamyiiz waay wa abqana macطuufaة calى ashadu marka hadda labadii mafcuul midkooda istifhaam noqday ayunaadii meeshii ayuna ashad waxaa laga rabay mubtadai khabarkan in mafcuul awl mafcuul thaani kala noqdaan waxaa u diiday markan labadii e, mafcuul midkoodaaba istifhaam noqdo ayidi ah marka waljumlatu min almubtada walkhabri fi maxali nasbin sadad masada mafcuula yatacalamunaa lileh waa labadii mafcuul midkood marka noqdo hadday fadlo tahayna wathaani ka qowlihi tacaalaa wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun marka waxaa laleeyahay wasayaclamu aladiina waxay ogaan doonaan dalamuu dulmiyeen aya munqalabin noqosho intee kao yanqalibuun ay u noqonayaan hadda waxaa weeyaan sayaclamu aladiina aladiinadaas mafcuulu awal maya aladiinada faacil waay sayaclamu waa ficil mudaaric aladiina faacilkeedii waay ayib marka waxaa laleeyahay aya munqalabin yanqalibuuna yanqalibuunadaas yaa waxaa weeya booskii waxay dhacday labadii mafcuul aya munqalabintaanne yanqalibuunaday macmuul u tahay oo mafcuulu muطlaq mansuub bimaa bacdahu waay marka mafcuulu mutlaqa labadii mafcuul qeybkooda ka mid ma ah booskii labadii mafcuul waxaa dhacday yanqalibuuna dalamuudan waa silatu lmawsuul aladiina siladeedii waay markaasuu iri fa aya munqalabin mansuubun biyanqalibuuna lagu nasbiye cala almasdariyati oo yani masdarka loo idaafeeye awgeed macnaheedi yanqalibuuna aya inqilaabin wa yaclamudane mucalaqaة can اljumlati baa laga xiray biasrihaa waa limaa fiiha jumlada waxa ku jiro oo min ismi stifaami istifaam isimkiisa ah waxwa ayun weeyaan ayb wa rubamaa tawahama inuu u maleeyaa dhici karto bacdu dalabati intisaaba ayin ayi inay kordhigan tahay biyaclam ay ku kordhigan tahay oo waseyaclamu aladiina dalamuu ayadaas mafcuulu bihi awal ay u malaynayaan yanqalibuuna jumladan mafcuul bithan saasay dadka qaarkeed markuu daalib mubtadi yahay uu malaynay wa huwa khata-un weeyaan leesh lianna alistifhaama lahu sadru lkalaam istifhaamka wuxuu leeyahay kalaamka meesha hordhaciisa uu leeyahay falaa yacmalu fiihi istifhaam kuma camalfali karo maa qabla wax ka horeeya yaclamu kuma camalfali karto laakiin yanqalibuunada ka dambayso yaa ku camalfali karto wa inamaa sumiya hada alihmaalu ihmaalkan asiga waxaa lagu magacaabaa tacliiqan lianna alcaamila fii naxwi qowlika calimtu maa zaydun qaa'imun caamilkaas caamilun fi lmaxali buu ku camal falaya caamilka hadda waa mahay calimtudaasa caamil ah zayd iyo qaa'imna macmuulaan waay marka caamilun fi lmaxali walaysa caamilan fi lafdi icraabti lama dhihin calimtu maa zaydan qaa'iman icraabti kama muuqato laakin fi maxali nasbina niri fa huwa caamilun waa yahay laa caamiluna ma ah fa shubiha waxaa lagu shabahay bilmar'ati almucalaqa naagtii mucalaqada ahayd ee meel lagu xeray alatii hiya laa musawaja mid la guursadayna ma aha walaa muطalaqana ma aha wاlmarأaة اlmucalaqa hiya alatii asaaa zawjuha cishrataha walan tastatiicuu an tacdiluu bayna الnisaءi walow xarastum falaa tamiluu kula اlmayli fatadaruuha kalmucalaqa marka waxaa weeyaan waxaa la diidaa qofkii in ayada la xumeeyo oo aan in naag la qabana ay noqonin in la furo iska nasiibtatana aanan ahayn dhexdan loogaga taro taasaa la diidaya waاdaliilu calىa ana alficla ficilka inuu yahay waxaa u daliil caamilun fi lmaxali marka maxaa loo leeyahay caamilun fi lmaxali maxaa loo leeyahy eh? waxaa u daliil ah annahu yajuusu waxaa banaan alcadfu in lagu cadfo calaa maxali ljumlati jumlada maxalkeeda binasbi in lagula cadfaa aa banaan ka qowli kuthayir weeyaan oo wamaa kuntu adri wamaa kuntu adrii qabla cazata malbukaa walaa muujicaati اlqalbi xataa tawalati wuxuu ri wamaa kuntu ma ogeyn wamaa kuntu ma aanan ahayn adrii mid og qabla cazata gabadha caza la yihahdo maxbuubu waxaa leedaha kuthayir caza ba la yihahdaa waa nin oo gabadhaasoo caashiqa jiray mal bukaa oohin waxay tahay ma aanan ogeyn walaa muujicaati اlqalbi qalbiga kuwa xanuuniyana waxay yihiin ma ogeen xataa tawalati intay ka baxdo ay ka jeesato ayib hadda waxa weeyaan adridaasaa loo jeeda adri min dara waxay kamid tahay afcaasha min afcaal اquluub duriitu lwafiya alcahdi yaa curw fakhtabit aan soo marnay ayib marka mafcuulkeedii oo awalka ahay bukaa buu noqday markaasaa camalkii loo diido maadiyaa ka reebtay marka fiiri wamaa kuntu ma ahayn wamaa kuntu ma aanan ahayn adri mid og qabla cazata gabadha caza la yiraahdo jacaylkeeda inta usan i qabanin mal bukaa oohinta waxay tahay walaa muujicaati alqalbi qalbiga kuwa xanuuniyana ma aanu ogeyn oo intaanan aan jaceylkeeda ku dhicin yani dhabna uma oyni weligey xanuunna ima una qabanin buu leeyahy xataa tawalatii markay ayada i tawalisayna waa la yidhaahdaa oo jacaylkeedii uu i makansaday ama xataa tawalatii markay jeesatay oo gabadhii la guursaday oo danteedii meeshii raba la marsiiyey calaa kulli xaal adriidaas waa ficil oo min akhawaati dhanna yansibu mafcuulayni markaasaa mafcuulkiisii hore mal bukaa maa istifhaamiyo noqday marka isimka hadduu istifhaami noqday mafcuulu bihi awal loogama dhigi karo liannahu laa yacmalu fiihi maa qablahu albukaana khabarkeedii waay marka maa ismu istifhaam mubtada albukaa khabar waاljumlaة min almubtada w alkhabari fi maxali nasbin xalat maxala mafcuulay adri baa laleeyahay ayib walaa muujicaati اlqalbi buu yihi markaas alwaawu xarfu caطfin laa naafiyat mulgaat laa camala laha muujicaati macطuufa calaa maada waa maxalu shaahidka ayada lagala jeedo waay waxaa lagu cadfay maxali jumlati malbukaa lianna waxaa waaye maa kuntu adri malbukaa waxay ahayd walaa muujicaati qalbi maanu ahayn markii muujicaati hadda jamcu muanah saalim waay waa nasbisan tahay lianna jamcu muanah saalim yunsabu bilkasri niyaabata can alfatxa maxaa muujicaadkan lagu nasbiyey lianna waxay ku cadfan tahay jumladan malbukaada ah oo ayada fii maxali nasbin ah marka waxaa la ogaaday labadii mafcuul oo camalkoodii calimtu laga reebay in maxalkooda nasba ay tahay waxaa loo ogaaday waxa lagu soo cadfo la nasbi muujicaati ah xataa tawalati fa catafa muujibaat muujicaat buu cadfay binnasbi calaa maxali qowlihi malbukaa buu ku cadfay maxalkeeda aladii culliqa laga laga reebay can ilcamali fiihi in lagu camal falo can ilcamali fiihi qowluhu inuu ku camal fala adri oo ku qowlay adriidii isimkay labadii isim ay ku camalfali laheed oo camalka laga reebay laakiin maxalka laga siiyey isimkii lagu soo cadfay haddii la kordhigay waxaa la ogaaday in calimtadaas camalka laga reebay labadan ay maxalkooda ku camalfalayso wallahu subxaanahu wa tacaala aclam aclaa wa aclam wa acaz wa akram wsala allahu calaa sayidina muxamadi wa aalihi wa saxbihi wasalam waxaa muuqata musanifka halaas markuu hadalka ku khatimay inuu kitaabkiisa laba jus ou ahaa midkii hore uu dhameeyey markaasuu saas ku khatimay kitaabka ma dhammaanin laakiin juskiisii hore dhammaaday marka wahwa kadaalika markii loo fiiriy kitaabku labarkiisaan hadda marayna wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamadi wa aalihi wa saxbihi